bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbilcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee kamida min saxiixi muslim raximah allahu tacaala kitaab ljana'is baynu kusoo jirnay baabu ducaai lilmeyiti fi sala wuxuu baab yahay in loo duceeyo ilaahay loo baryo meydka salaada lagu tukanaya salaat ljanaasada ah وxadثnي hاrون بن سعيid الأyلي أخبرna بن وhاab أخبرnii معاaوي بن صالح عن xبيب بن عubayd الكلاacي عن جubayr بن نفyر الxضرمي samcahu xabiib baa maqlay jubayr buu maqlahay yaquul asagoo leh samictu cawf بna mالك الأشجعي رضي الله تaعالى عنه yaquul asagoo leh صلىa rasuul الlah rasuulka ilaahi baa ku tukaday calى janaaزatin meyd buu ku tukaday janaaزadana cinda bni maaja waa inaga ku soo maray calaa janaasati rajulin min alansaar nin ansaareed buu ahaa oo dhinto saxaabi ah fa xafidtu waxaan ka qabtay min ducaa'ihi ducadii nebi maxamed baan wax ka qabtay w ducadii nebi maxamed maalinka uu meydkaas ansaareed ilaahay ugu baryayey ayaan wax ka qabtay wahuwa yaquula asagoo leh allahuma kfir lahu allow meydka allow nabadgeliyo balaayada iyo musiibada iyo masaa'ibka allow ka badbaadi wacaafihi min almasaa'ib washadaa'id weeye wacfu canhu allow wixii gaboodfala u dhaaf ilah cafi wixii gaboodfal ama gaabina ee uu ka gaabeeyey xaq iyo waajibaadka lagu lahaa allow u dhaaf wa akrim allow gobee nusulahum martiqaadkiisa ilaahu karaamee oo wanaaji soo dhowaynta aad soo dhowaynayso waasic allow ballaadhi oo waasic ka dhig mudhalow qabrigiis meeshuu gelaya gurigiisaana allow u waasici waqsilhu allow ku maydh bilmaa'i biyo iyo wahalji baraf iyo walbaradi iyo xanii ama waa uun barafka qayb ka mid ah. biyaha qabow allow ku maydh oo mid biyaha fadhiistee dhagaxoobay ku maydh walbaradi kuwa qururaxaya una dhagaxa ka mid ah, ku maydh yacni waxaasoo waa maxay ilaahow intaasoo noocoo kala duwan duwanoo dembidhaaf allow sii wey dhan walba wixii xadgudubee ku saabsan sunankiisii wixii ku saabsan waajibaadkiisii wixii ku saabsan muxaramaadku ku dhacay noocyo kala duwan jaadad kala duwan duwanoo dembidhaafyo ah sii siibaa laga wada waxa biyaha loo kala duway wanaqihi allow ka nadiifi min alkhataaya gafafka kamaa naqayta thawb alabyada sida marada cad rabbio waad oga nadiifiso min addanas usgaga ama wasaqda looga nadiifiyo wa abdilhu daaran khayran min daarihi guriguu deganaa guri ka khayrba allow si midkuu deganaa hadda uu ka xijaabtay mid ka khayr badan allow ugu badel wa ahlan reer khayran ka wanaagsan min ahli ahalkiisa ka wanaagsan allow badel u sii wa zawjan xaas allow sii khayran ka wanaagsan min zawjihi gabadhiisa adduunka uu ku qabay gabar ka wanaagsan aakhara ku sii wa adkhilhu ljanna waxoo dhan waxaas ku fuufuuqsaday ilaahu jannadana geli wa acidhu allow ka badbaadi ka kori min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa aw min cadaabi الnaar naarta cadaabkeeda qaala wuxuu ihi saxaabiga cawf ibnu maalik alashjaci ahaa xataa tamanaytu u ducaynay ninka asaga xataa tamanaytu ilaan jeclaystay an akuuna inaan noqdo ana anugu dalika almayita meydkaa meesha yaalla nabigu u ducaynayo ansaariga ahaa maanta adugu maad noqotid nabigu sidan ha kuugu duceeye ilaan is nabigu u ducaynayay ninka asaga marka saasuu la doonaya ruuxa meydka ku hor yaalla inaad u caadbaxdo oo si wanaagsan ugu ducayso ma in boobsiis orod looma baahno xadiidka abi hurera waa inay ku soo marray idaa sallaytum cala almayiti faahlisuu lahu اdducaa haddaad meyd ku tukanaysaan ducada u saafigareeya si daacada ugu duceeya duca dheer oo qiimo badan oo howlihiisoo dhanba koobta ha loo duceeyo yaan midi raacinin degdegana ha la jooji sidaas weeye qaal wuxuu idhi mucaad bn sal wuxuu hi waxadaanii cabduraxmaan xadaanii cabduraxmaan ibnu jubayr ayaa isaguna xadiidka ii tabiyey cabdiraxmaan ibnu jubayr waxa weeye waa nimuu dhalay weeye jubayr nufayrka hadda aad soo marayseen xadaa wuxuu oga tabiye mucaawiya xadiidka u tabinaya cabdiraxmaan ba tabinaya can abi aabihoo jubayr ibn nufayr ibni malik ibni caamir alxadrami waa saxaabiyun jaliil marka jubayr idraag buu leeyahay jubayr waa taabici wadaadana saxaabi ka dhigaanba ama aabbihii nufayr ibn malik isagu waa saxaabi can abi abi buu ka tabinaya cabdiraxmaan wa jubayr nufayra can cawf bni malikin can الnabi sal ly slam binaxwi hada اlxadiiثi ayضa xadiidka hadda aynu soo maroo kale ayuu wariye weeye binaxwi hada اlxadiiثi ayضa xadiidka hadda aynu soo maraynay jubayr uu warinaya ilaa asuu ku dul wareegayaay ayuu tabiyey waxadaanaa isxaaq ibraahim ahbarana cabdiraxmaan mahdiy xadaana mucaawi bnu saalix biاlsnaadayni macan labadii sanadaad soo marteen laba sanad maxay ahaayeen mucaawiya laba sanad buu laba sheekh buu laga wadaa mucaawi ibnu saalix can xabiib ibni cubayd can jubayr waaynu soo marro waa bilaabay haddana wuxuu ahaa mucaawi ibnu saalix can cabdiraxmaan ibni jubairin can abi abi jubayr nufayrin can isaxaabiyi labadaa sanad buu wadaa jamiican si wada jira naxwa xadiid ibni wahbin xadiidka ibni wahbeed soo ku bilownay baabka oo kale ayuu wariyo weeye mahdi baa warinaya ileen cabdiraxmaan ibn mahdi wuxuu mutaabacaynayaa wadaadka hore ibnu wahab ahaa alraawi can mucaawiya ibni saalix ayib sidoo kale waxaa soo mutaabaceeyeba hadde waad arkayseeno agga ninka la yidhaahdo xabiib waxaa mutaabiceeyey cabdiraxmaan ibnu baa soo mutaabacey isaguna waxadaana nasr bn cali aljahdami waisxaaq bn ibrahim alxandali kilaahuma can ciisa bni yunis ibn abi isxaaq asabi can abi xamzata alximsi abi xamsa alxilmsi waa ciisa bnu sulaym baa layidhahda waynu gaari doonaa isagoo cad baa la keeni doonaa ciisa sulaym alcansi baa la yidhahda xaa waxadaanii abuaahir abu aahir axmed bn camr min hada alwajhi nasaai baa ka wariyay xadiidku waana soo maray wa haaruuna saciid alayli wallafdu liabi aahir lafdigan sheegi doona midhaha waxaa iskale abuaahir axmed bn camr almisri qaalaa labadaa wadaad waxay yidhaahdeen abuaahir iyo haaruun weyaad xadaana bnu wahbin ahbarina camr bnu xaarit almisri can أبي حمزة بن سليم أبي حمزة بن سليم وأبي حمزة الxمسي haddaad soo marayseen ciisa بن سليم الcanسي الشاmي baa la yidhahdaa can cabdiraxmaan bni jubayrin bni nufayr haddaynu soo marray wadaadkaas can abi abi jubayr nufayr bni malik alxadrami can cawf bn malik alashjaci radi allahu tacala canhu waa min kibaar الsaxaaba maalinkii yowma fatxi maka reer bani ashjac bandiirada iyo calankooda ninka wada hogaaminaya way saxaabiga qaala saxaabiga wuxuu uhi samictu nabiya sal slm rasuulka ilah baan maqlay wasallaa calaa janaasatin isagoo meyd ku dul tukaday yaquulu leh allahuma akfir lahu warxamhu allow u dembi dhaaf oo u naxariista meydkan wacfu canhu gaboodfalkiisa iyo gaabiskiisa allow u dhaaf wacaafi allow nabadgeli oo badgeli yani balaayada allow ka badbaadi allow badbaadi waakrim allow wanaaji ama gobee nusulahum artiqaadkiisa si gob loo soo dhawey u soo dhowe wasic mudhalahu qabrigiisana iyo meeshuu gelayana alla u waasici waqsilhu bimaain wahaljin wabaradin ilaahu biyo qabow ku dhaq oo baraf ku dhaq oo biyaha yaxniga lay anagu dhuhi jirin barafka yararkee soo daata ma naqaanee allow biyahana ku dhaq weeye waa baradku waa qayb ka mida barafka midna isagoo weynoo midna sidai dhibicda roobku usoo daata isagoo dhagax yaryar ahoo nairobi dhowr goor buu ka soo daata waad aragtaan kaas marka xabulmusni baa carabtu yidhahdaan xabulmusni innagu maadaama aynan aqoonin baalka iyo xaniga ah ee lugaha inaga qoyn jireen markaad aroorti ka lahdo bay wadaadduhu noogu fasiri jireen ayib wanaqiha allow ka nadiifi min alkhataayaa wixii dembiga dushiisa saar allow ka tir kamaa yunaqa thawb اlabyadu isagoo musamaan ficilka haddaa soo marray kamaa naqayta aynu soo marray kamaa yunaqaa sida loo nadiifiyo athawb اlabyadu marada cadi min addansi uskaga ama wasqada looga nadiifiyo waabdilhu ilaahu u badel daaran khayra min daarihi ilaahu gurigiisu gurig ka khayr badan allow si wa ahlan reer iyo wehel khayran min ahlihi reerkiisa ka khayr badan wa zawjan khayran min zawjihi iyo xaas tiisi ka khayr badan waqihi allow ka ilaaliyo ka dhowr fitnat alqabri qabriga su'aalihiisi iyo qadaadurkiisi iyo fooda waxa lagaa gelinhayeedan ka jawaabi karin iyo wcadaab الnaari naarta cadaabkeed allo ka badbaadi qaala cawf saxaabigu wuxuu yidhi fatamanaytu waxaan jeclaystay oon tamaniyey allow kuntu inaan noqon lahaa ana anugu almayita meydka nabiga maalinka hor yaala maxaa yeelay liducaa'i rasuuli lah sl slm calaa dalika almeyit ducada qiimo badneeda wey licidami ducaai rasuulilahi buu ujeeda ducada nebi maxamed weylankeeda maalinkaas intay la ekeeday qiimaheeda bogadan u bogaan waxaan jeclaystay aduguba nabiga hortiisa maadmaanta taalidood inaad taallaa fiican leed joog idan waxaa ku jira xadiidka inaysan dhib lahayn khayr dartii in geeri loo tamaniyo aysan dhib lahayn saxaabigan wuxuu tamaniyey oo jeclaystay inay maanta qudhu ka dareerto oo nabigu asagu hor ooli lahaa si sidaa loogu duceeyo maxaa yeelay waa camal saalix iyo khayr iyo wanaag buu u geeriye addunya ka carur umuusan tamaniyin sidaa darteed axaadiiii baa qaydayo midkiinna yuusan tamaniyin ama uusan jeclaysan inuu dhinto lidurin nazla bihi buu qaydku ahaa lidurin nazla bihi laakiin hadda maxay waa lirajaa'i khayr dhib ma wanaag iyo dheef weeye waxaa kaloo ku jira oo laga qaataa ee gabdhaha muslimaadkeed qabtaani waxaa ka khayr badan xawrolaciinta akhar la issiin doono baa ka khayr badan baa laga qaataa bidaliil wazawjan khayran min zawjihi haweenay ka khayr badan xaaskiisa daadana waxay dhaheen gabdhaha muslimaadkaee jannada taga ayaa ka fiican xawralaciinta waa masale laisku hayo caqadi oo khilaafi ah min furuuci alcaqaa'id wey gabdhaha muslimaadkaee jannada gelay ee xaaska ku ahaa iyo kuwa xawralaciinta lagu siin doono kuweebaa khayr badan yaa fadli badan baa laysku hayaa xadiidka daahirkiisu waa maxay xadiidka daarkiisu waxaa weye nabigu saxaabigan buu u weydiiyey xaaskiisa xaas ka khayr badan waa masale khaas ah lagama qaadan karo hee nin walboo dhintoo muslim ah xaaskiisii wanaagsan waxaa ka khayr badan xawrlacinta la siin doono yani umuum xadiidka kuma jiro xadiidka cumuum kuma jiro laakiin saxaabigan cawf bin maalik alashjaci ah ninkuu goobjoogga ahaee ansaariga nabigu ku tukaday ninka ansaariga umbuu nabigu wuxuu u weydiiyey xaas ka fiican tiisi marka wadaaddaha odhanaya waxaa laga qadanaya xawruucintu ka khayr badan yihiin nisaa almuslimaati fi dunya xoogo waxaa laodhanaya umuum ma haysaan cumuum ma haysaan ayib lagaga jawaabi karaa ishkaalkaas nabigu ducadan waa duco uu kor u qaaday liyuxfada canhu kor buu u dhigay ducada ilaa ay saxaabadii qabteenoo xifdiyeen oon xaraf aysan ka tegin wuxuuna nabigu sidaa u yidhi in lagaga daydo oo qaabka muslimiinta loogu duceeyo ragga ah khaasatan wa khayran min zawji marka la odhanayo gabdhaha muslimaadka sida laguma ducayn kara ayagu maxaa yeelay gabadha muslimadda ah ninkii qabay ee xadhiggiisa oo ku xidhan ay dhimatay unbaa yaa zawju noqonay hadday kala tageenna ninkii u dembeeyey umbaa u noqonayo looga dhigaya sunnadaa cadaysa hawsha ayadaa ah marka hadduu u xumaado iyo hadduu u samaadaba hee ninkeedii unbaa nin u noqonay hadduu muslim yahay hadday ninkii kala tageen oo ku kala sii martay kii u dembeeyey ayaa nin u ah kii u dembeeyey hadday xataa uu furayna asagaanbaa nin u ah islaamadaad isku xumaatay hadday ahaydaa ah aarurta inaad islaantaada ka cararto sooma sidaa kaaga hadhi mayso sheekh mustafa hadday kugu xumayday haddaysan kugu samaydba aakharo waa la hagaajinaya wax culaysa kuuma haysa wixii oo dhan baa laga siibi gabarh qumana xawralcina laga dhigi adaaba u bogi doona marka insha allahu tacaala sidaa ha loo ogaado maxalushaahidku xadiidku marka waa maxay waxaa weeye in ay min asunna tahay meydka in si wanaagsan loogu duceeyo lab iyo dhadigba ducada dheerna qiimaha badanna la xifdiyo iyo wixii la halmaala ducooyinka marka nabiga caleh laga xifdiyo ducada ugu dheer ugu qiimo badan wey meyd lagu duceeyo saa darteed buu muslim ugu bilaabay baabka xadiid ka saxiixsan fi ducaa maca tuulihina ma soo aroorin ducooyin fara badanna waa jiraan ducooyin fara badanna waa jiraan ayib loo daliishada wadaadaha qaba in salaaة اjanaaزa qiraaada iyo saliga iyo faataxada iyo ducada kulli lala jahri karo ayaa daliishada waxaa loo badan yahay asunatu inay tahay alsraar waxaa loo badan yahay sunadu waxaa weeye salaada marba haddii la xidho oo takbiirtu iyadu waa kor loo qaaday si loo maqlay wixii ka dambeeyey faataxadii saligii ducadii waxaa weeye hoos baa loola imanaya salaamo naqsiga asagu sida raajixa waa in asagu lala jahro atakbiir takbiirat lixraamka iyo asalaam iyaga kor baa loo qaadi laakiin inta dhexe adkaarta dhexe in hoos loo dhigo ayaa loo badan yahay intuba way bannaan tahayna waa la yidhaahdaa xadiidkana waxaa lagu xambaaray jahrigu shaaficidu ku xambaaray iyo wadaadaha siriga in la siraysta waa sunno odhanaya liyuxfada litacliim mar baad kor u qaadi kartaa ducadiisii dadka kaa dambeeya ay u bartaan oo u ogaadaan ama asalku waa in la siraystay leeyihin qolyana waxay kala qaadaan salaat اljanaaza fi اleyl iyo fi الnahaar salaaddu in habeen la tukanayo oo ruuxa muslimka habeen lagu tukanayo in dharaar lagu tukana hala kala qaadayn wixii dharaara ah waa la siraysan wixii habeenana in kor loo dhigaa bannaan nimanna tafsiilkaasay maraan baytulqasiidku muslim hawsha u keena waxaa weeye ducadu inay tahay midka loo duceeyo min asunna qaabkaana loola yimaado wixii haddii la awoodo baabun ayna yaquumu اlimaamu min almayiti lisalaati calayh wuxuu baab yahay ayna yaquumu اlimaam imaamku xaggee istaagaya joogsanaya min almeyiti qofka meydka uu ka istaagayaa lisalaati caleyh ku tukasho darteed markaad meydka ku tukanayso xaggeed iskaga aadin adiga imaamka ah ma madaxaad iskaga aadin ile meydkii waa la dhigayaa xaggaas qibladu kaa jiraa adna qibladaad usii jeeda ma madaxaad iskaga aadinaysaa mise miskaha tafsiilka marka waxaa loo badan yahay in wixii wixii dumarana miskaha uu imaamku isku aadiyo meesha bartamaha ah xikmaduna waxaa weeyay leeyihiin wadaaddaha sida tafsiilka odhanaya waxay leeyihiin ninka ragga madaxa la yskaga aadinayaa ee imaamku ka fogaada cawradiisi iyo xubinka tarankayo isku beegin weeye hadduu rag yahay oo madaxa la maraya midda kale raggu meeshay wax ka qarbudan ay ka fikiraan adduunka ka rogaan ama balaayo ay ka qorsheeyaan madaxa wey madaxa aafaysane ducadu ha lagu fadhiisto asaga macnahaasna wadaaddaa tilmaamay dumarku laakiin miskaha la yskaga aadinayaa limaada xikmadu waxaa weeye cilladu imaamku waxaa la rabaa inuu gabadha astur u noqdo dad ka dambeeya uu ka qariyo ruuxii hor yaal haddaan bartanka iskaga aadiyo madaxiisana qaarka horena si fican u arki maysid qaarkii dambena si fiican u arki maysid adugu dadka ka dambeeya imaamku asturaad ayuu sidaa u yeelahayana waa la sheegaa qolyana waxay leeyihiin intu way bannaanta raggana miskaha laga istaagi karaa dumarkana madaxa laga istaagi karaa soo ragga madaxa ma ahayn dumarna xagga miskaha waa la kala bedeli waa alcaksu saxiix bay yidhaahdeen hawshana waa waaqacatu cayn waaqacatu cayn way leeyihin maxaa yeelay tanqiixulmanaad bay samaynayaan tanqiixulmanaad yacni masalada in nabigu ruuxu ku tukadaa maqsuud ahaa una duceeyo mise waa u qastay inuu raggana madaxa ka joogsado dumarkana miskaha iskaga aadiyo waxay yidhaahdeen inaad kor istaagto oo ruuxa jirkiisii qayb ka ah aad ku beeganto umbaa shardie eh. miskaha iyo madaxu waaqacatu cayn maqsuudna ma aha marka manaadkii bay ka saareen way tanqiixiyeen waxay ku tanqiixiyeen oy ka soo qaadeen oo cilada ka dhigeen in imaamku uu isku aadiyo meydka jirkiisa qayb ka mida ah bikadi nadari inuu madaxa yahay iyo inuu yahay miskaha bikadi nadari rag iyo dumar in la kala qaado iyagu marka waa tanqiix bay sameeyeen warkaana war aad u fiican weeye laakiin eh, waxay leeyihin nabigu waxaan ka soo qaadaynaa afcaashiisu inay tahay afcaal maqsuuda ah nabigu waa baaliq mukalafa nabi mukarama weeye afcaashana waa afcaal tashriiciya weeye qasdan buuna u sameeyey raggan uu halkaa ka istaago dumarkana uu ka joogsado dhanka iyada ah in la raacaana saxa oo lagu raaco fi tafsiil nimanna halkaasay marayaan marka un intaa ogaada un yani ru'uus اlmasaa'il baan idiin tilmaami mooye hadda baxdi dheer ma sii gelay وxadثna yaحya بن yaحyى التmيمي أhbarna cabdالwاriث بن سacيid بن ذakوان التmيمي can xusayn بن ذakوان المعلم xusayn المعلم buu caan ku yahay qaal xusayn wuxuu yidhi xadaثnii cabdالlah بن burayda بن xusayb الأslmi way taabicied garanayseen can samr بن jundub الfazari qaal wuxuu hi saxaabiga صalaytu khalfa النabiy nabiga gadaashiisaan ku tukaday ay waraaء النabiy وصalىa asagoo ku tukaday calىa ummi ummi kacab alansaariya gabarh ansaareedoo dhimatay nabigu ku tukanaya ayaa nabiga ku dul tukaday maatad dhimata wahya nufasa iyadoo umul ah maatad waxay dhimatay gabadha wahya nufasa iyadoo umul way umul raacday iyadoo dhiiggii dhacaankii weli ka mushi ka bixin ay geeriyootay <coughs> faqaama rasuulullah rasuulka ilaahi baa joogsaday lisalaati calayha buu istaagay wastahaa bartankeeda yani miskaheedu istaagay wastaha iyo wasatahaba waa la akhriyaa marka niman siinka waa la reebaa nimanna waa la kordhabaa niman qoli waa la kala duwaa dadka dhexgalkiisaana waxaa laohanaya wasat baa la odhanaya wixii kalena siinkaa la reebaya mid waa cagsi waa isku mid ama reeb ama kordhow labaduba waa luqataani saxiixatan tafsiilkuna daliilmalagba dhahaanba dhib maleh wastahaa waa shay xidhiidha shay xidhiidha markaad adugu aad dhexda iskaga beegtaa siinka la reebayaabay dheh marka dad fadhiyo oo kalabo munfasil aad kala dhex fadhiisatana wasad baad wasad baad waxaan kala dhex fadhiistay hebel iyo hebel baan kala dhex galay tafsiilkaasi wadaadaadidin luqawiyina waa isku midu halkaa misku nabigu iskaga beegay gabadha waxadaanaahu abu bakr bn abi shaybata qaala xadaani malik cabdullah wayaziid bn haruun xaa waxadaanii cali bni xujr ahbaranaa ibn malik cabdullah walfadl bn muusa almarwazi kulluhum ibnulmarag iyo yaziid iyo waxaa weeye iyo fadl muusa saddexdaa wadaad marag iyo yaziidna haruun way isku cadfanaayeen ama way isku ladhnaayeen maqruunaan baa la yidhaahdaa iyo fadl muuse oo ka yimid oo asaguna ku ladhnaa ibn marag kulluhum saddexdaa wadaad can xusayn ibnu dakwaan almucallim bihada اlisnaadi sanadkan asagayuu ku tabiyey ama ay ku sheegeen xadiidka jamaacadan dambe saddexda ah walam yadkuruu ma aysan sheegin umma kacbin maysan dhihin nebi maxamed baa yaan ku daba tukaday wasallaa calaa ummi kacbin cala mra'atin baa iigu wariyaan haweeney buu ku dul tukaday ma sheegahayaan magaceedii ama kunyadeedii ayb intaasuu ujeeda lafdiga ummu kacab ma sheegin ayagu haweeney unbay dheheen gabadha ansaariyadda وxadثna mحamed مثنى وcقبة مكرم الcami قال xadثna بن أبي عadiي محamed إبراhيم عن xuseين بن ذكوان المعلم عن cabدالله بن برaydة mutaabacaadka xadiidkii samruu rabaa inuu dilaandiliyo qaala samr بن jund wuxuu yihi laqad kuntu calى adi rasuuli الlah xilligii nebi maxamed waxaan ahaa hulaaman kuray nagafan ah nin weyn baan ahaa nin weynoo inuu baaluqo ku dhow ama labaatan jirba aan ahaa fakuntu axfadu canhu nabigu xaadiid baan ka qaban jiro aan ka qaybi jiray famaa yamnacunii iima diidayo min alqowli ay min alriwaayati can rasuuli illah nabiga inaan axaadiid ka tabiyo oan axaadiis badan idiin naawilo iima diidayo ilaa ana haahunaa rijaalan inay halkan joogaan rag hum ayaguba asannu mini iga da'weyn waan xishoonayaa waan edabsanayaa mooyeene khayrkii intay nabiga ka wariyeen baan ka wariyaa maxaa yeel xilliguu nabigu noolaa nin weyn baan ahaa yani ku jira marka adabtii iyo aadaabtii iyo akhlaaqdii iyo anshixi wanaagsana ay salafku inta masaa'ilka cilmiga dad kaa weyn oo adiga kaa aqoon roon oo hawsha kugu dhaama ay kaa qaadi karaan waxba laysma tayarxiyo mas-uuliyadna laysma saaro lamana degdego yani gobannimadu iyo edabtu waxaa weeye udaa raggahadalka u daa hadalka waxsheega waxaasoo dhan ba dadka kaa weyn baa loo daayaa markaad aragto inay masale dayacan tahay oo xil goonaha kaa saaranya waa gooni laakiin inta hore waa inaad wax reebto tixreebid baa lagaa raba edabsi baa lagaa raba wqad sallaytu wara'a rasuuli ilah nabi maxamed gadaashiisaan ku tukada waraa qudamana way noqotaa wa kaana waraahum malikun ya'hudu kula safiinatin qasbad garanaysaan hadda laakiin khalfaa loo jeeda riwaayadana ku caddaynaysa waqad sallaytu wara'a rasuulilah nabi maxamed gadaashiisaan ku tukaday cala imra'atin haweeni maatad geeriyootay fii nifaasiha umusheedii ku geeriyootayoo umul raacday faqaama calayha rasuulu ullah rasuulka ilaahay baa istaagay fi salaati faqaama rasul s slm fi salaati calayha wastahaa buu istaagay bartamaheeda isku aaday miskaha meeshaa miskahade kala badha yaa kala badha ragga dadka bani aadamka jirkooda wa fii riwaayat muana waxaa ku yimid qaala wuxuu idhi yaa qaa'ilku waa ku mugo xusein xadaanii cabdullahi bni burayda qaala faqaama calayha lisalaati wastahaa wuu istaagay dusheeda markuu ku tukanayay bartamaha iyuuna iskaga aadayey miskaha idan raggana riwaayaadku waxay ku yimaadaan axaadiiu nabiga madax isku aadin jira xadka ibn cabaas ba caddeeyey iyo kii anasba dumarkana halkan ayada ah marka tafsiilku halkan buu ku dhisan yahay wadaaddaha tafsiilka diidaya tanqiixiya masaladana waan idin tilmaamay baabu rukuub اlmusali cala ljanaasati idansaraf wuxuu baab yahay rukuub اlmusali kii ku tukaday cala ljanaasati meyd kii ku tukaday inuu gaadiid fuuli karo oo baabuur iyo faras iyo rite iyo maxaan ku dhahday baqal iyo dameer kudoon uu ku laaban karo ida nsarafa markuu janaasada ka gadoma salaadeedii iyo diyaarinteeda uu ka noqdo baabkan marka wuxuu ku saabsan yahay laba mid weeye ninka raakibkaa ah, raakibku inuu janaasada uu ka noqonayo oo intuu ku tukaday ama wax ka diyaariyay buu rabaa inuu iska laabto oo uusan raacinba qabrigii meeshii lagu duugayo lagu xabaalaya marka iyadaah inaad gaadiid qaadato way bannaantahay bilaa karaahatin nabigaana sami calayhi salaatu wasalaam tan la isku hayo waxaa weeye janaasada markaad raacaysa dheelminayso eenu sagootoyna qabrigeeda la geynayo ama meesha laga soo qaday baa ina ka soo raacnay markaa gaayidka ka waramo markaasaa la isku hayaa gaayidku lama ogolo waa karaaho waa laga fiican yahay xoogo waxaa ku jira cadamo iyo waxaa ku jira khushuuc la'aan baa ku jirta hafla ku jirta hawlaa ku jiray dheheen meeshii la raba inaad foorarsato nin gaadiid saaranoo xaragoonaya oo farasku la kadlaynayo oo asaga dhanba ruux mahaya xoogow meesha xaragaa ku jirta yidhaahde geeri iyo hawshanna iskuma fiicno oo loo istaagay baa iyadii loo istaagay janaazada loo istaagay almuhim haddaad janaazada raacayso waa inaad ka dambayso haddaad gaadiid ku raacayso haddaad gaadiid ku raacayso waa inaad ka dambayso odan ka hormarin ninka maashigii asagoo lugaynaya janaasa raacayna wuu ka hormari karaa wuuna ka dambayn karaa wuu garab socon karaa ninka lugaynaya asagu waa fasaxan yahay ama haddaad gaadiid wato janaasana aad raacayso assunnatu waa inaad ka dambayso iyadooy bannaan tahay in laga hormaro laakiin sunnadu waa in laga dambeeyo xadiidka muqiira fi sunan الراكب خلف الجنازة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ويصلى والطفل يصلى عليه حديث أبو داود يا النسائي ابن ماجه يا الترمذي بسنن حديث صحيحة جنازة نينك الراعية قداش قايد وتا ودبا سعونية ودبا سعونية نينك اللغينينا ميشو دونو كسعون المها يرى دنتينا ama meyd xataa doona ku soo dhacee waa lagu tukano waa sunno in lagu tukado xadiidkaasaana caddaynaya macnahaas waa darba inuu sheekhu ka hadlo oo muxuu u qayda baabku u qayday nawowi baab rukuub اmusli al ida nsarafa wuxuu ka ictiraazayaa raakibkii raacayay janaazada uu ka ictiraazaya xadaana yaxya bnu yaxya wabakr bn abi shaybata wlafdu liyaxya qaala abubakr wuxuu ihi xadaana wqaala yaxya ibnu yaxya wuxuu ihi ahbaranaa wakiic nina xadaanaa wakiic buu yidhi nina ahbaranaa wakiic can malik bni miqwal albajali can simaak bni xarb almarwasi cafan alfazaari can jaabir bn samurata alfazaari qaal utiya الnabiy nabigu waxaa loo keenay sal اllahu alayh ali wasalam bifarasin faras baa nabiga loo keenay mucrawran cadaysimo ah mucrawran cadaysimo aan koore iyo kabaal iyo midna uusan saaray farakibahu nabigaa koray xiina insarafa markuu ka gadoomay ama uu ka laabtay buu koray min janaazati ibni daxdax ibnu daxdax saxaabiga lo odhan jiray abu daxdax iyo ibnu daxdaxba waa la yidhahdaa wanaxnu namshi xawlahu annaguna hareerihiisaanu soconnay xilligoo nabigu soo gadoomay ee janaasid intii la uu soo noqday ama meeshii la dhigay uu ka soo noqday <clears throat> nabiga de waa la raaci jiray keligiina wadda laguma sii dayn jirine saxaabadii soo raacday nabiga hareerahaan ka soconnay waliba farasku markuu kadleeyo nabigu waa la ordaynay odhan doonaan saxaabadu idan in janaazada ruuxa ka soo laabtay uu gaadiid qaadan karo tana u dayla weye waxadaana muxamed muana abu muusa albasri wmaxamed bashaar bundar wlafd lmuana qaala xadaana maxamed jacfar gundar xadaana shucbat bn xajaaj can simaak bni xarbin mutaabacaadka xadiidka can jaabir bn samurata qaala sallaa rasuul اllah rasuulka ilahi baa wuxuu ku tukaday cala bni daxdaax oo nin ansaari ah abuulubaaba ay qaraabo uma utiya waxaa loo keenay bifarasin curyin xagga luqada sidana afsaxa mucrawran curyin baa ka fasixsan wاlcuryu fi اlxayawaani kalcuryaani fi اlinsaan baa la yidhaahdaa yani faraska iyo xoolaha iyo waxaas markay caddaysaman yihiin oo agabkii lagu fuuli lahaa ama lagu gaadsan laha uusan aysan wadan ee la leedo fuulo ama caddaysama lagu fuulo curyi baa la yidhaahdaa faraski meesha ruuxa bani aadamkee qaawan ama muriga gacanta al uryaan baa loodhanaya farasun curyaan waa khaa kadalika rajulu curyunna waa khaa kale ay isdaba marayaan rajulu curyaan wa farasun curyun saasay kale yihiin mucrawranna waa luqa jirta laakiin afsaxu waa curyiga hadda idin yimid alcuryu fi اlxayawaani kalcuryaani fi اlinsaan facaqalahu rajulu nin baa xabisay facaqalo waxaa jilib xidha oo nabigu u qabtay ila faras caddaysimaa wuu isku ordi karaa nabiguna meecduu ku soo dhici karaay nin baa u qabtay ooy nabi allow intaan hayo koor faraska facaqalahu rajulun nin baa xabisoo qabtay faraskii faraki nabigaa koray fajacala wuxuu godogalay faraskii yatawaqasu bihi nabiga inuu la kadlaynayo la badboodayo wanaxnu natabicu annaguna aan raacayno tawaqusku waa arteen fardaha marka iyagoona ordaynin socodkana ay diidaan orodkana aad liijaankii xakamaha lagaga celiyo marka uu yar boodaya bootin baa gelaysa bootin aan dheerayn ruuxii markaa waa kor u boodboodaya ruuxii saaraa leanna inuu orduu rabaa u diidan marka idinku markaad hadda aad dawaaftaan somayda arag ama aad sacyiga been safaa meel ku ruclaysa aad weydaan meeshiinasakuma badboodaan qolyo bortooda ku ruclay sumayda arag saasoo kala farsa ku dhici marka xakama lagu celiyo wanaxnu nataba nabigu waan daba soconay nasca aanu ordina ama aan lugayna khalfa gadaashiisa qaala wuxuu ihi saxaabigii faqaala rajul min alqawmi dadkii maalinka nabiga la soc nin ka mida wuxuu yidhi ina الnabiya sal ه alay slam qaala wuxuu yidhi kam min cidqin mucallaqin aw mudallan fi اljannati libni daxdax aw qaala shucbatu wuxuu yidhi liabi daxdax markuu maalinka nabigu uu socday ayuu soo qaaday qiso dhacday oo ahayd wuxuu nabigu ka min cidqin gacan badana cidqigu waa gacanka timir gacanka midhaha gacanka weyne mooska somayda arag cinabkoo kale timirto kale gacankaasaa cidqin la yidhaahda caynka haddii la kor dhabana waa geedka qudhigiisa timirta qudhigada cadqin la yidhaahda oo waa nakhlada haddii laakiin caynkaa loos dhigo waa gacankii midhaha ahaa ka min cidqin mucallaqin badanaa gacan midho oo soo lalaada ama laga lalaadsay jannada ow mudallan ama lasoo raaracashay fi ljannati libni dahdah loo soo raarciyey midhaha timireed ama midhaha jannee la siinay soo raaraca ama soo laadlaada ee afka ibnu daxdax ku dhow badana nabigu ninkaa janna la geeyey si fiican baana loo karaameeyey midhaana saa duushiisa u hoganayo suubanu calayh salaat wasalaam aw qaal ama wuxuu yidhi liabidaxdaax qisadana waxay ku timid sida ay wariyeen xadiidku isagoo mursala la wariy isagoo marfuucna waa la wariyaaye qiso ariifa asxaabu sir almaqaazi way sheegeen asaaniid dhowran oo ku yimaadaa calaa kalaamin fiiha intan laakiin way sugatan fi saxiix laakiin sababku nabigu sidaa u yidhi wax laga hadlaayo sababku wuxuu ahaa wadaadkii abulubaab aha oo ibnu daxda qaraabo ahaayeen ilmaabtinahambaan jeclahay iyo agoonu asagu soo koriyey abulubaab alansaari agoonu soo koriyey ayay isku qabteen geed timiray isku qabteen agoonka wuxuu yidhi geedkan anaa iskale waa xoolihii aabbahay ka soo jeedaa geedka abulubaabna wuxuu anu aabbaha ma deyin hantitiisana ma haysto geedkan anaa iskale kaabira can kaabir gartooda nabiga gale calayhi salaatu wasalaam bayinadii xaakim buu ka noqday nabigaa kale xukumay fa faxakama liabi lubaba nabigu wuxuu u xukumay geedkii oo yeeshay timirta ahaa bayinaadkii mahraatigii maka la fiiriyey iyo caddayntii lubaba loo xukumay xukunkii markuu nabigu riday agoomkii baa iska ooyey wuu miraadayba ila geedkii horaan wuxuu rajo qabay inuu asagu yeeshee waa nin yar markii laga xukumay hawsha ayuu miraado ooyo baroortay nabigaa danqado wuxuu yidhi abulubaabow beer badan baad leedahay geedka adaan kuu xukume laakiin agoonka maa u daysid wuxuu nabi allow maya ooma daynhayabu rag waa kii xisaabtame agoonkun waan kala baxnay xukunkiina waad riday ka noqod hawshaa ma lah wuxuu calayhi salaatu wasalaam sida xadiidkuu tilmaamayo wuxuu yidhi geedka wiilka u celi ilahay wuxuu kugu bedelayaa beer janno ah xunaba allow maya waxaa weeye raggu mugtu mar hadday xisaabtamaan hawshu way kullaanaysa xunaba allow haddaday amarto waa gooni laakiin maya ibnu daxdaax baa hawshii maqlay oo goobjoog ahaa ibnu daxtaan marka hawshu lagu kala tagay xagguu ka wareegay abulubaaba u tagay wuxuu abulubaaba geedkii shalay laguu xukumay soo adigu mayd iga iibi mayaba kaa iibin maayo nin ka dhaqaajiyey si kaaga iibiyaa war iibi waa la gorgorta wuxuu ihi beertaada heblee weyn haddaad iigu bedelo maa geedkaa ku siini beer dhan oo timira uu lahaa abudaxdaax ama ibnu daxdax uu lahaa ayuu wax ku geedkiibuu kaga soo gaday beertana abuliba baa ku wareegay kadib nabigu u yimid ibnu daxdaax ninka nabigu hadda uu u timirta jannada laga siiye nabi allo wuxuu ihi wiilkii shalay ooyey agoonka ahaa geedkii waan soo ibi waana siiye la soco geedkii waan siiye la soco saxaabigan marka uxud buu ku dhaawacmay kadibna wuu ka kacay waa dambana dhaawacin u dhintay ayaa la sheegaa markuu dhintay nabigu wuxuu ihi ka min cidqin mucallaqin liabidaxdax fi اljanna muxuu ku helay geedkii timirta ahaa ee agoonka uu siiya beertiisana uu ku bedelay nabi maxamed uu ku xurmeeyey wuxuu ka danqaday nabiga waxaa yeel yidhi xaggana wax yaroo adduunya ah hadalkiisi laga doortay lajecla ay qaaday abulubaaba ku xanuunsaday iyo agoonka oyaya gobonimo waa loo kala dhashaa qisadu marka asalkeeda sidaas weeye waxaadda inaga khuseeyana waxaa weeye janaasadii haddaad ka noqonaysod gurigaada ku noqonayso gaadidu waad qaadan kartaa haddaadan lugaynaynin baabun fi laxdi wa nasbi اlabani cala اlmayit wuxuu baab yahay fi laxdi in la iilo ruuxa muslimka marka la xabaalayo iil loo sameeyo iilku waa taqaanaanoo xabaasha afargees ba hadda loo qodaa ama waxaa loo qodaa laydi mustaiil oo laba dhinaca waa lasleelabana waa la isla ekaysiiya xagga qiblada laga iilaa dhanka qiblada ay kaa jirto derbiga xigaa hoos laga qodaa waa taqaanaa iilka shaqiguna bartanka xabaalbilaajta bartankeeda la qodayo lama eelay baabun fi laxdi wa nasbi allabni iyo in la qutonsho dhoobada dhoobada qalqalida ee ruuxa looga dhigayo buluketiga looga dhigayo afka lagu xidhahayo afka iilka lagu xidhayo caalmeyit inay bannaan tahay tayib oo iilkii oon bannaanayn aan caradi aan lagu shubayn iilka oo bannaa haddii carada lagu shuba haddii carradii meydkii bay u tegaysaa oo meesha ku xidhihaysa waa in afka iilka la xidho oo lagu xidho bulukeeti laga sameeyey caro iyo dhoobo la qooyey labinku kaas wey xadaana yax binu yaxya abu bakr atamiim naysaabuuri ahbarna cabdullah bnu jacfar almiswari aلzuhri can ismaaciil bni muxamed bni sacd bni waqaas aلzuhri can caamirin bni sacd waa adeerkii waa adeerkii ismaaciili waxaa adeer maxamed bnu sacad iyo caamir bnu sacad baa yaa walaalo ahaadee oo ilma sacd bn waqaas can caamir bn sacd bn waqaas azuhri ana sacd bn waqaas azuhri qaala wuxuu ihi sacad fii maradihi aladii halaka fiih sacad wuxuu yidhi fii maradihi xanuunkiisa alladii xanuunkaasoo halaka fiih uu ku geeriyooday halaagu cinda alcarab maaha demi ma ah khaasku ma aha demiga inaga soo maray riwaayadii ahayd laqinuu halkaakum laa ilaaha ila allah haalig iyo halka iyo halaka ay soomaalida agtadu ka yahay cay ka yahay hebel waa halaagsamay bacna waa dami halaag haddaad maqasho cinda soomaaliyiin iyo wixii la waa dami buu ku yimaadaa laakiin fii luqati اlcarab dami shuqulkuma lehe waxaa weeye uun xaqiiqo dhimasho ah laga turjumayaa allahuma in siyaaqa laga qaato cambaareen laga qaato mooye fii maradi اladii halaka fiihi wuxuu ilxadu lii laxdan il ii sameeye markaad xabaalaysaan xabaashida dhexdayaan laga jeexine halla iilo wansibuu calaya allabina wansibuu qotomiya allabina qalqalada iyo carada iyo dhoobada calaya dusheeda nasban qotomin qotomiya oo iilka xidha weeye kamaa sunica birasuuli illah sida nebi maxamed loo iilay dhiiqadana ama qalqaladana loogu xidhay xadiidku cinda tirmidi cafwan cinda ibni maaja والنسائي baynu ku soo maray waxaa ku la wari xadiiثi jaabir baa la wariyay cnd xabaan wاlbayhaqi waxaana la socotay warufica qabruhu min اlarضi qadra shibrin nabiga qabrigiisii waxaa kor loo qaaday waxaan taaka ka badnay dhulka waxaa laga hal taako qabrigan innagu aan tuurayno sunno ma ah waa khilaafu sunna saxaabigan sacad marka la xabaalayna hal taakaa kor loo qaaday ciiddu marka waa inaan la dheeraynin inagu aan tuuraynaa baasho waxaa la tuuri ciidda wax halkaaba ku qabanay ragga yaryaree gagaabanna madaxoodaba la ekaanay hawshaa waa khilaafu sunna wax yar baa la in kor hal taaka aan laga badin wuxuun dadku ay garan karaan meesha inay xabaal tahay oo lagaga leexda basaa la samaynaya baasha la tuuraya sida iyadoo bakaar la karoorahayo lama ogolo alimaam muslim muusan sheegin fii saxiixi kuma sheegin nabiga in la maydhay iyo in lagu tukaday midna kuma sheegin axaadiista marka nabiga maydhid in la dhaqay xaggana lagu tukada ku timid baa asagu laysad calaa shardihi aan ahayn saasuu oga tegay waana mukhtasar kitaabku nabiga calays waa la maydho oo qamiis baa ku jira lagu maydho dharka lagama dhigin usila fii qamiisihi baa biyaha waana lagu tukaday oo saxaabadu ay ku tukadeen rag iyo dumarba xataa caruurtii baa ku tukatay oo aaaar badan baa macnaha ku yimid almuhim in laxdigu iilku uu ka fadli badan yahay shaqiga axaadiid baa tilmaamaysa ijmacna waaba la soo guuriyaa laakiin labadu way bannaayeen axaadiitii allaxdu lana washaqu ligayrina ee badnayd baa ku ahlu kitaabka yahuudiya nasaaradu iyagu markay isxabaalahaya iilka maysan aqoon umana badnayn xabaalbilaashtay jeexi jireen marka wadaadda asalkaasay marano waxay leeyihiin iilkaa fadli badan ayadooy banaan tahay shaqigun u bannaan yahay dhexda laga jexo xabaasha kadibna qoryo lagu xidho iyo wixii la halmaali waxya lagu xidho meeshii meydka la dhigay korka sina carrada ugu geli taasaa fadli badan tanna way bannaan tahay inay labaduba bannaan yihiinna waa masalatu ijmaac wadaaddana tafsiil bay waxay leeyihiin aynu eegno kolba dhulka la joogaanu eegayna dhulku dhul adag haduu yahay oon dumaynin oo marka la iilo meydka aan ku soo dumaynin waa sida arlaa'igu u badan yihiin caradu badan tahaye iilka ayaa fadli badan dhulku dhul jilcsan haduu yahay oo bacaad iyo niis iyo tamuxu ku badan yahay oon adkayn ah oo dumayana waxaa fadli badan shaqiga saas darteed madiino nin wax iilana ragga xafaarinta xabaalaha qoda qayb wax iishaa jiri jirtay sida abu alxat alansaari oo kale qaybna shaqigay samayn jireen ree madiina u badnaayeen maxaa yeelay madiino cara jilicsan baa ilaahaydo caraseeshaa ku badnayd dhulka carasheesa ku badnanta marka la qodana wuu dumaa waa dhul qoyan oo kaluu la mid yahay marka aan kala qaadna shaafici baa tafsiilkaa iskale wuxuu leeyahy dhulku jilicsan yahay ashaqu afdal hadduu dhulku adag yahayna allaxdu iyo iilka fadli badan marka bixasabi ardi in la fiiriyo iyo in la yidhaahdo muطlaqanba iilkaasaa fadli badan han laga dadaalo inuusan qabrigu dumin oo wuxuuna lagu tiiriyo halkaas adugu inahaba waa jiraan maxaa yeelay tafsiir nabi maxamed hadalkiisa tusayo allaxdu lana washaqu lihayrina baa in afdaliya mulaqa ay tahay laga fahmayaa bay leeyihin baabu jacli اlqatiifati fi اlqabr wuxuu baab yahay in aiiad qadiifadu waa buste ama go' weyn ayaa qatiifada la yidhaahdaa marada lagugu kafnay mooyeene wax kale dhulka ma lagaa xijin karaabay ku saabsanta siday culummadu ku tageen saxaabana ku tageen waxaa weeye iyo taabiciin in maro kale lagaa xijiyo dhulka iyo ciidda ma bannaano waana bidco hawsha nabigu u baabaystayna xadiidku kuma caddo waynu gaari doonnaa insha allah xadaanaa yaxya ibnu yaxya ahbarana wakiic waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaanaa gundar wawakiicun jamiica can shucba undar iyo cafwan iyo wakiic gundar iyo wakiic si wada jira can shucba وxadثna mxamed مثنى والlفظ lahu qال xadثna yaحya بن سacيid القطاn xadثna شhucب بن الxajاaج abu bsطاm xadثna أbu jamرة نصr بن cمrان الضبعي can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal jucila fii qabri rasuuli illaah rasuulka ilaahay qabrigiisa xabaashiisa waxaa la geliyey qatiifatun buste ama go xamraa u guduudan ama cas qaala muslim wuxuu ihi ibnxajaaj abuxusayn saaxibu alkitaab abu jamrata smuhu nasr ibnu cimraan abu jamra magaciisa waxaa la yidhaahdaa nasr ibnu cimraan nin kaloo abu jamra la yidhahdan oo kunyada allana kuma jiro saxiixaanka rijaashooda wa abutayaax ismuhu yaziid ibnu xumayd abutayaaxna magaciisu waa yaziid ibnu xumayd maataa bisaraksa baataa bisaraksa labada waxay ku dhinteen saraks yacnii abu jamra sanadku inoogu jira laakiin abutayaax sanadka kuma jiro wuxuu muslim u sheegay labadanin way isshabbahane kala baro waan labanino isku qoys ah abujamra iyo abutayaax xagga raas ahaan waa dabuuciyaan wey labaduba waa dubaci iyo dubaci waa isku qoys waa isku belodo waa basriya isku meella waa ku dhintoona midba saraqsu ku dhintay isku sanadna way dhinteenoo boqolabaataniyo jir ay dhinteen waa laba caalim waa iqataani howlo badan bay iska shabbahaan qabiilkii beledkii xilligay dhinteen goobtay ku dhinteen tabaqada xagga cilmiga iyo culumanimada markaasuu israaciyey muslim saasuu isu raaciye mooye wax hadda inaga huseeya abutayaax ma jiraan qadiyadda marka nabiga calayh isalaatu wasalaam waxaa iilay oo xabaalay oo xabaashiisii diyaariyey abu talxat alansaari marka nabigu geeriyooday oo la maydhay oo hawshiisa ee xabaashiisii loo dareeray warkay saxaabadu isku qabteen nabiga ma iil baan u samaynaa mise shaqi baynu samaynaa saxabadu way isku maandhaafeen iyagoona hawshii ku kala bixiyeen waxay dhaheen muranka intaan iga daysaan iili jiray xabaalaha iilka u jiray iyo ninkii dhexda ka jeexi jiray baa loo fariindiro ilaahay amarkii waxaa soo hormaray abu طalxat alansaari oo iili jiray xabaasha iil u jiray idan taasay isku raaceen abu alxa marka iilkii sameeyey ee la sheegihayey nabiga qabrigiisii baa la geliyey oo la dhex dhigay leeyahna waxaa sameeyey shuqraan ninkii la odhan jiray ee saxaabiga ahaa mawla rasuulilah sal slm mawla rasuulilah suqraan shuqraan cafwan magaciisana saalix baa la yidhahdaa magaciisa baa la nin saalix la odhan jiray oo addoon ahaa oo nabigu u xoreeyey oo qiimo badan baa yaa yaa ku dhex tuuray xabaasha marada iyada ah xasan albasri wuxuu odhan jiray khadiifadda nabigu khanaa'imta la helay khaybar bay ka soo jeeday waxaana loo sameeyey xasan albasri odhan jiray nabigaa laga baqay in qoyaan iyo biyo hoos ka yimaadaan maadaama madiina dhulkeedu dhul caraseela uu ahaa jucila fii laxdi rasuuli illahi qatiifatun xamra asaabaha yowma khaybar liana almadiinata ardun sabikhatun wa warkii xasan albasri fii maraasil abi daawuud wa musanaf bn abi shayba macnaha xasan albasri baa sheega wakiic bnu jaraax oo xadiidka ninka warin wuxuu odhan jiray hawshay nabi maxamed bay khaas ku tahay nabigay gooni ku tahay kaana haada lirasuuli illaahi khaasatan buu odhan jiray nebi maxamed dadku waa ka duwanaa qoyaani waxbaa looga baqa iyo ciidii wax dhib u geysta markaasaa looga dhigay amaa inteena kale kafanka waxaan ka ahayn oo iilkaa la gelin kara ma jiro halkaasu isaguna uu dhigay dhanka kale alxaafid ibn cabdilbar kadalika alxaafid alciraaqi wاlxaafid ibn xajar alcasqalani waxay rajaxeen markii iilkii la dhammeeyey nabigana la geliyey welina aan dhoobadii laga buuxinin aan la xidhin afka ilka ayuu ku tuuro ku simay shuqraan ee khadiifadii nabiga hoos ka mariyey laakiin saxaabadii baa ka soo bixiyey looma daynin bay iyagu rajaxayeen xujaj bayna u keensadaan waa ibn cabdilbar iyo alciraaqi iyo ibn xajar almihim waxaa laysku ma loo daayey iyo looma daynin haddii loo daayey waa hawl nabiga gooni ku ah hawl nabiga goonigu ah oo khaas ku ah weeye maxaa loogu daayey haddii loo daayey shuqraan baa la weydiiyeyo wuxuu yidhi maradaani nabi maxamed baa lahaa gadaashi in la isticmaal yaan diidanaa buuri dan kaleba maahay nabigaa iska lahaa lianlaa yastacmilha axadu bacdah waxaa kaloo la sheegaa maradii weyneeda bustahay nabigu ulaa qiimaha badnayd waxaa isku qabsada cali iyo cabaas anaa barakaysanayo maye anaa barakaysan mar isku qabteen wiil iyo adeerkii shuqraan baa intuu laacay wiil waa idin wuxuu ku tuuray iilkii maxamed buu dhex kadibna waa laga daba tegayoo laga soo saaray khulaasadu waa intaa looma xujaysan kara marka waa masala laisku hayaba horta sugitaankeeda baa laiifadda nabiga ma lagu xabaalo masaasaa loo daayay mise waa laga soo baxshay loo daaya limaada ma hawl dhib iyo fidna lagu badbaadinhayaybaa waa khasiisa min khasaa'is اlmustafa calayh salaat wasalaam baxdigaasa ku jira marka dagaalka shaaficiye dhex maray abu maxamed albaqawi iyo nawowi isku radinhayaan wax badan kuma sii jiro muhimadu sunna ma waana bidco hee waxaan kafaankaa ka ahayn in laguu goglo lagu dhago ilaa lidaruurati ilaa lidaruurati ayib haddii meydkii biyo inuu kusoo fatahan laga baqaayo marka laga xidho ama jinkad loo dhigo howlaha waa masale kale mar haddaan daruuro kala jirin laakiin lama ogolo waa meelbidac laga fogaado falkan uu sameeyey shuqraanna sugnaanshihiisa iyo meeshuu ku dambeeyaba laisku hayaa xujana maa ficilkiisu saxaabadii baa u dayisayna laguu sugi maayo maysan u dayisan lagu leeyahayo aaaar baaba loo keensaday xujaj iyo dalaa'il inay soo saareen oo ay soo qaadeen baabu اlamri bitaswiyati اlqabr wuxuu baab yahay amarka la isfaray qabriga in la simo oon la taagin qabrigu wax yaroon ka badnayn dhulka laga soo qaado suu u noqdo astaan qabri laakiin in la taago oo la yuuco oo sidii burmburcoodkii laga dhigo inaysan bannaanayn waxadaana abu aahir axmed bn camr xadana بن بن cabdالله أhbarnii cmr بن xاriث الmisri xadaثnii hاrun بن سacيid الأyliy xadaثna بن whbi xadaثnii cmr بن xاriث fii riwaayaة abi الطاhir waxaa ku yimid أna aba caliي الhamdaniya abaa caligii ree hamdaan xadaثahu wuxuu u sheegay weeye cmr بن xاriث buu u waramaya wa fii riwaayaةi haarunna waxaa ku yimid أna ثumaamaةa بن shufay ثumaam بن shufay waa magacii abu cali alhamdani kunyadiisii iyo laqabkiisii xagga baladka ama xagga qabiilka qoyska uma bnu shufayna waa magaciisi qaala wuxuu yii wadaadkaas shufay ee umaat bnu shufayi ah kunaa maca fadaala bni cubayd waxaanu la soconnay fadaal bni cubayd alansaari alawsi saxaabi ree ansaareeda oo weliba ree aws ka ah weeye biardi ruum dhulki reer ruum baan la joognay fadal ibn cubayd oo amiir duulaanka ah banduulo dagaal buu ahaa hogaamiye yaan la soconnay birudisaan la joognay bacdu ruum meesha ahayd waxaad ku bedelaysaa ama ku bayaanay birudis rudis waa magaalo ka soo horjeeda iskandariya markaa joogto muqaabilkeeda badda magaalada iskandariya leeda masar ku taala sumida arag xagga badday ka soo dhowrtaa dhanka kale fa tuwufiya saaxibun lana annagoo halkaa rudis ayaa nin u dhintay muslim ah oonu saaxiib ahayn faamara fadaalaة bn cubayd saxaabigii hogaamiyaha ah wuxuu amaray biqabrihi qabrigiisi in la simo oon la taagin la yuucin fasuwiya dhulkaa lala ekeey qabri quman baa laga dhigo dhulka ku naban oo laati ah oon taagnayn uma qaala wuxuu uhi saxaabigi intaa kadib samictu rasul sl slam yamuru bitaswiyatiha waxaan maqlay nabi maxamed oo amrahaya qubuurta in la simo dhulka lala ekeeyo aan la yuucin aan la qotominin aan la dheeraynon la taagin amar weeye xadiidku waxaynu ku maray abu daawuud iyo nasaai waxadaana yax bnu yaxya abubakr bn abi shaybata wazubayr bni xarbin qaala yaxya wuxuu hi ahbarana waqaala akharaani labada wadaadkale waxay dhaheen xadaana wakiic can sufyaan athawri can xabiib ibn abi haabit alasadi can abi waa'il shaqiiq bnu salmata alasadi can abi اlhayaaj alsadi wasmuhu xayaan bn xusayn xayaan ibn xusayn baa magaciisa la yidhahdaa abilhayaaj qaala wuxuu yidhi abulhayaaj qaal lii cali bn abi aalib wuxuu igu yidhi alaa abcauka maan ku diro ma waanan ku dirayn calaa maa bacanii calayh rasuul اllah amiir maan kaa dhiga wey maan ku diro waa maxay maan ciidan kuu dhiibo ood hogaamiye ka noqotid ciidankaasuna hawl khaasa aan u alaa abcauka maan ku diro ma waanan ku diri waaba ku dirahayaaye calaa maa bacaanii calayh rasuululah diray oo amiir iga dhigay muxuu nabigu ila diray ciidan ii dhiibu hogaami qabo hee anlaa tadaca inaadan ka tegin timaalan taallo timaalku waa sawirka calaa suurati bashar ah aw calaa suurati xayawaanin dii ruuxin xayawaan nool wixii muuqaalkiisa le ama yaa timaalka la yidhaahda anlaa tadaca inaadan ka tegin timaalan taallo ilaa tamasto waad baabi'inaysa khayarta dhulkaad la simaysa wixii taalla ah ee dadku ay sawirteen ay meel qotonsheen dhulka la sim baabi'i cardadugaha ka dhig meeshaad ku aragtaba walaa qabran mushrifan inaadan ka tegin qabri dheeroo soo taaganna mushrifan ay murtafican ilaa sawaytahu bilardi dhulkaad la simaysa labadaasa lagula diray dadka markaa uu sayidina cali xilligiisi waa asagoo amiirka ahaa ee khaliifka ah sodon soddon iyo shantii wixii loo gaaro <coughs> hijrada dadka marka taallooyinkan samaystay ama qubuurta dheereeyey waa dad islaam sheeganaya khaladkaasuu arkay nabiga hadda ka hor ii diray madiinu hawshaa ka sameeyey makana waa looga diray idan shareecada muslimiintu ma ogolo hawshaa ah nabiguna ma ogola taale la qotanshe iyo qabri la yuuce iyo waa dhaqan jaahili min afcaali اljaahiliyati اlأuulى wey waa in aad iyo aad layskaga ilaaliyo xadaثna abu bakr ibn khalaad albahili wasmuhu maxamed ibn khalaad albahili xadana yحyى بن الطان يحيى بن سعيid القطان xadana سفyاn الثwري xadaثnii xabيب بن أbي ثابت الأسدي بhada الإسناad can abi waailin can abihayaaj can caliy wa qaala wuxuuna yidhi wadaadkan dambe ee soo kordhay waa kuma yaxmed saciid alqaطaan oo mutaabacinaya wakiic walaa suuratan ilaa amastaha walaa suuratan ilaa amasta meesha anlaa tadaca timaalan timaalan baa lagu bedelaya suuro iyo sawir taagan haddaad aragto baabi'i eber ka dhig damsigu waa takhyiir iyo naqdi weeye xadiidkan waxaynu ku marray fi sunan cinda tirmidi wاnasaa'i wa abi daawuud baynu ku marray idan qubuurta waxa weeye lama dheeraynayo hal taak waxaan ka badnayn baa kor loo soo qaadaya calaama ahaan iyo astaan qabri inuu noqdo darteed keliya intaa wixii ka dambeeya masaasaa loo dhuubi oo kor baa loo qaaday sida loo alkuudo sisinta ama bakaarta mise saasaa loo gudbahayaa sida xabaalaha soomaalida u samaysato haaliban ila marna shayga saasaa loo yuucaa oo makhruud bay yidhahdaan carabtu oo khalihii oo kale soo garan maysaan dhiilka oo khala loodhan jiray oo khale miyaad garanaysa idinku ya in yar garan soo maa almuhim in saas laga dhigo iyo in saa loo seexiyo labadaa mid un weeye saa marka loo yuuco isagoo shaygii wareegsan taniim baa lhada qabru musanam baa lhada musanam saa loo ile kuruska u artay neefka geela saasuu yuuqan yahay saa haddii loo gudbana tasdiix baa la yidhaahdaa annaga shaaficiyada waxaan leenahay assunnatu fi اlqubuuri wa atasdiixu waa in saa loo jiifiyo sidaad idinku wax u laakiin qabrigii nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar wuxuu ahaa musanan buu ahaa saxaabaduna sidaasay sheegeen jumhuur ahlicilmina waxay u badan yihiin tasniimkay u badan yihiin waana madhab maalikiyati uma waafaqahu xanafiyaduna saas iyaguna maraan saydinoo noqotay labaduba inay bannaan yihin masale ijmac bayhaqi soo guri ijmaaca altasdiixu wاltasniimu fi lmaqaabiri fi lqubuuri waa jaa'iza bilijmac kee wanaagsan baa laisku haya fadli badan waxaa wanaagsan oo fadli badan kii loo doortay nabi maxamed alayhi salaat wasalaam laakiin shaaficdu waxay dhahn dambe qabriga in saa loo dhubo oo fiiq loo sameeyo dhaqan raafido iyo shiicu noqdo saasan tagnay tasdiixan u wareegin saydanoo noqotee sidiina iska wata laakiin yaan laga badina xagga istaag e, jooggiisa hal taako maba yeelaysaan hadde maba yeelaysaan maxaa yeele abri haltaakay maad ku aragteen waddan laa soomaaliya walaa kenya walaa kuwaad aad tagtaa markuu u yaryahay miskahu gaadhi ama ama foolinkii boodidu gaadhahayaa saddex taako wey ama afar taako hadduusa ka badnay hawshaa ha layska ilaaliyo riwaayad fara badan ba xadiidkan cali bn abi aalib uu leeyahay waxaa ka mid ah alfaadii axmed uu ku wariyey man caada lsancati shayin min hada faqad kafara bima unzila calaa muxamed markuu nabigu cali diray oo qubuurtu dhulka uu la simay wixii taallo ama sanam ahaana uu baabi'iyey yuu nabigu wuxuu yidhi hawshaa waan baabayna maanta ninkii ku noqdee sameeya ama qabri soo yuucu taaga ama taallo sameeya faqad kafara bima unzila calaa muxamed lanna waa dhaqan jaahil qubuurta la weyniyo la bumbuuniyo la tacdiimiyo taalooyinka waa dhaqan gaalo cabdullahi bin wahab baa wuxuu yidhi waa ay saayeen muslimiinta iyo nasaaradii andalus yaa nin mujaahido aadoo qiimo badnaabaa wacdara dhigay isagoo ciidan yaroo sodomeeya a wata yuu magaalooyin waaweyn iyo qabaa'il badanoo nasaaru gumaaday oo meel saaray sidaa isagoo dhowr kunoo nin wata ninkii baa looga sheegay cbdullah bn wahab wuxuu yidhi ka baqaynin inay noqoto sunnata annasaara waalyahuud taala ninka u dhisi lahaa buuri ka mujaahidka ah ee nimanka kala gaabshay ee andalus nuskeed xoraystay keligii isagoo wadaada yar wata laakiin wuxuu idhi reer rum iyo reer nasaara waxay yaqaanaan buui in nimankooda diracyadaa ama halyeyada ay udhigaa u sameeyaan taalooyin amminka way jiraan somaalida arag ingiriiska iyo yurub maraykan meel walba taga qolyihii ayagaa soo wax u qabtay wax ka dhigay biniaadamkana baabi'iye kumada afrikaankii baabi'iyey ee hindidii baabi'iyey yaa taallooyinkooda baa u dhisa lacaguu idinku sawiran yahay innaguna waagi dambe waan qaadannay oo maxaan samaynay tiina cabdil xasan tii hee axmed gurey qabta dhagax tuur xawa taako dhegdheerna bay jirta dhegdheer waxaa male meelahaas hadda laga sameeya lagamaana maqale hawshaa waa dhaqan gaalo wey dhaqan muslimiin maha iska ilaaliya nabigu waxaa loo soo dirayba inuu baabi'iyo waxaa ka mid ah alfaadda xadiidka amarana rasul sl ly slam an usawiya kula qabrin wa atmisa kula sana waxaa nabigu ii diray qabri walba inaan dhulka la simo oon haltaa ka ana dhaafinin wixii taallo ahna aan baabi'iyaba hawshaa iska ilaaliyo maxay loo diidan yahay waaga dambe waxay keenaysaa in la caabudo in la weyneeyo in saliidaba la mariyo la dha'asho la ilaaliyo jiilkan markuu tago oo awowgu dhinto aabbuhu dhinto kuwo yaryadahoo social media soo tarbiyeeyey oon waxay ka warqabaan jirin baa shaydaan ku odhanaya aabbihiin odaygan maaragtaan meesha iyuu caabudi jiray xurmayn jiray maruu u xidhi jiray somaalidan kuwo jayno hadda laydin yidhi awowgoodu tobnaad bay haystaan miyaad aragtee awowgiisu u yaalla meel meeshana intii la mariya xanuud ruuxa ka ilaaliya daldallaac iyo baaba'ah waa fayl aabbihii aabbihii aabbihii awowgii duqii sideedaad baa fadhiya meesha oo ay la hadlahayaan oo dhex fadhiyaan waxaas bani aadam waa taqaanaa marka waxaasaa la diidan yahay shareecadu waxay u timid bini aadamka inay ilaaliso bini aadamnimadkiisa oo uusan noqonin xayawaan iyo bahaa'im xayawaan iyo bahaa'im waraabe iyo bahal iyo dameero iyo dugaag inaadan noqoninba shareecadu rabta oo firada lagugu hayo firada iyo bashariyadu wixii dhaqan u ahay wanaagsana lagugu ilaaliyo iyaguna waxay rabaan inay doofaarro aynu noqonno kuwa dhagaha sajaxsuma sanka iska duleeliya oo bishinta duleeliya oo bahalla iska dhiga sana ku xaragoonayo hawshaa lama ogol baabunahyi can tajsiisi اlqabri wاlbinaa'i calayh bal halka aan ku jooga caaw allah subxaana wa tacala